alxamdu lilaah rab اlcaalamiin wsala allahu cla muxamadi wcla aali muxamed wslama tasliima kasiira su-aal baa waxay ku saabsan tahay isticaana iyo istiqaasa iyo isticaada maxaa u dhexeeya jawaabtu waxay tahay dhammaantood waxay soo guda gelayaan ducada laakiin isticaadada waxaa loo isticmaalaa wax laga baqaayo ama la dhibsanaayo marka ilaahay laga baryo inuu kaa magangeliyo kaa dhowro waxay ku saabsan tahay wax markaa dhib ah oo laga baqaayo ayaa allah laga magangelayaa oo la leeyahay ilaahu iga magangeli dhibtaasi yaynay ii imanin oo igu dhicin istiqaasaduna waxay ku saabsan tahay ruux makruuba oo kurbahayso ayaa yacni wuxuu ilaahay ka baryayaa inuu kurbada ka faydo waa adducaau likashfi kurba istiqaasadu isticaanaduna waa kaalmo weydiisaad ilaahay kaalmo la weydiisanaayo wax wanaagsan inuu kugu caawiyo ama taaca ha noqoto ama ashyaa mubaaxaad oo adduunyaa ha noqoto iyo wax la mida yacni icaanaa la weydiisanaya iyo kaalmo icaanada waa loogu baahdaa taacaadka in ilaahay loo kaalmo weydiisto allahuma acinnii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatik waa taacadii inuu kugu caawiyo aad ilaahay ka baryaysaa waxay culammada qaarkood yaheen waa anfacu ducaa ducada ugu nafciga badan weeye in ilaahay la weydiisto tawfiiqda iyo icaanada taacada uu kuu kaalmeeyo iyo inuu markaa ku waafajiyo wanaagga marka dhammaantood waxay soo gudagelayaan ducada laakiin midna waxa weeye waa talabu icaana midna waa talabu alkhawth bimacnaa kashfi kurba in ilaahay loo baryo inuu kurbada kaa faydo isticaadaduna waxay noqonaysaa dhibaato aad ka baqanayso inaad ilaahay ka barido inuu kaa magangeliyo kaa dhowro ayna ku iman alinaaba iyo altawba maxaa farqiga udhaxeeya waxaa la odhanayaa waa isku dhow yihiin inaabadu waxay noqonaysaa in xaggii allah loo noqonaayo bitawbati waataaca waxaa loogu noqonayaa in toobadna loola yimaado oo laga toobad keeno xumaantii taacana lagu beddelo oo taacana lala yimaado xagga allah loo noqdo alrujuucu ila allahi bitaacatih yacni markaa macsidii xumaantiina laga dheeraado towbadana shuruuddeeda iyo tacriifkeeda waad soo martay ruux kale wuxuu yidhi wa takhsha annaasa wallahu axaqu an takhshaa noocii marka waxa weeye baqashada markaa dadka laga baqanaayo noocii mamnuuca ahaa iyo tan aayadda lagu sheegay maxay ku kala duwanaanayaan yacnii sida su-aasha loo dhigay ma qumana marka lafdigeeda anaa beddelay waayo shay allah sheegay tii xaaraantaa miyaynay noqonayn in la yidhaahdaa munaasib maaha marba hadduu allah sheegay inaynay xaaraan ahayn waa la garanayaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam maadaama arrinkaasi ka dhacay wa takhsha annaasa wallahu axaqu an takhshaa allahna uu sheegay in markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu sameeyey ma noqonayso noocii marka muxaramkaha noqon mayso noocii muxaramkaha ma noqonayso waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam waa dhowran yahay oo ilaahay baa ka dhowray xumaanta ka dhowray noocani wuxuu noqon lahaa noocii markaa waxa weeye yacni markaa abiiciga ah laakiin marka khashyada tabiiciga ahi waa inayna ku xambaarin in waajib laga tago ama xaaraan lagu dhaco nebigana calayhi salaatu wasalaam taas kuma dhicin yacni khashyadaasi mid u sababaysay inuu xaaraan ku dhaco ama waajib ka tago may ahayn laakiin nawcan maa in markaa waxa weeye khawaatir arrinkaa ku saabsan inuu dareemayey oo waxa weeye markaa xoogaa kollay markaa culays uu ku dareemaayey gudbinta dadka uu gudbinaayo maadaama caadada ay u yaqaaneen ay ahayd ilmaha tabanniga lagu sameeye laga ilma dhigto ee aanu ruuxu dhalin oo waagii hore iska ahayd shay mubaaxa ibaaxa asliya zaydna loo yaqaanay ina nebi inuu yahay loo yaqaanay oo tabanni intaan la xaaraantinimayn ka hor nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ka ilmo yeeshay oo zayd ibnu muxamed loo yaqaanay zaynabna zayd uu qabi jiray oo zayd markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu guuriyey zaynab binti jaxshin markii dambe markuu zayd markaa talaaqo in nebiga calayhi salaatu wasalaam loo sheegay ooridiisii inay noqonayso oo uu guursanaayo ta noocaasa yacni armaa dadku is yidhaahdaan haweenaydii uu inankiisu qabi jiray ayuu guursaday ta noocaasa ayaa markaa nowcan maa yacni markaa khawaatir ku saabsanee ay ku soo dhacaysay nebiga calayhi salaatu wasalaam oo arrinkaasi marka waxa weyaan yacni culays marka uu ku lahaa laakiin waxa weeye markii dee ilaahay marka uu arrinkaa u sheegay sidaana lagu amray waxay noqotay inuu u hoggaansamo ayay noqotay ha ku adkaato laakiin waxa weeye markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waa yeelay falammaa qadaa zaydun minha watanan zawajnaakaha yacni markaa xikma yacni sharciya ayaana ku jirtay arrinkaasoo waxaa lagu ibtaalinayay caadaadkii ay yaqaaneen baa lagu burinayay baatilka ahaa baa lagu burinayey baa lagu burinayay markaa sidaas aawoodee cala kulli xaal khashyadaa laynoogu sheegay watakhsha annaasa wallahu axaqu an takhshaa waxay noqonaysaa un khashyadii abiiciga ahayd bay noqonaysaa laakiin khashyada tabiicigii waxay mamnuuc noqonaysaa marka biduuni ikraah xaaraan loogu dhaco ama marka waajib looga tago nebiguna calayhi salaatu wasalaam sidaa ugama tegin yacni marka xaaraan uguma dhicin waajibna ugama tegin waajibna ugama tegin markaa saas aawadeed way kala duwan yihiin noocii xaaraanta ahaa iyo tan markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam ka xasishay saasay markaa u kala duwan yihiin waxaynu ku soo jiray kitaabkii salaasat alusuul ayaynu ku soo jirray waxaynu joognay alaslu athaani saddexda asal asalkii labaad baynu joognay sheekhu waxa uu yidhi alaslu athaani macrifatu diini alislaami bialadilla asalka labaad ee saddexda asal ka mida ahi macrifatu diini alislaami diinka islaamka in la aqoonsadoo la garto weeye biladillati daliilo lagu garto in diinka islaamku xaq yahay adiladeeda lagu garto islaam maxaa la yidhaahdaa alislaamu asharci waxaa la yidhaahdaa wa huwa islaamu sharci islaamka sharciga ahi alistislaamu lilaahi bitawxiid waa in allah laysugu dhiibo oo loo hoggaansamo tawxiid la ysugu dhiibo allah la keliyeynaayo o la waxidaayo oo tawxiidka anwaacdiisaba lala imanaayo cibaadada allah loo keliyeynaayo waaxidnimadiisana la caqiidaynaayo o la rumaynaayo inuu allah waaxid yahay oo keli yahay asmaadiis iyo sifaadkiisana la keli yahay oo cid shabbahaysa iyo cid la midii toonna aynay jirin laysa ka milihi shay wa huwa asamiicu albasiid cibaadadana keligii uu xaqu leeyahay in la caabudo oo noocyada cibaadada dhammaan iyo afraaddeed iyo aaxaaddeedaba allahoo qura loo samaynaayo loola imanayo ikhlaas iyo tawxiid lala imanayo tawxiid waa keliyeyn waa keliyeyn waa ictiqaadka waxdaaniyadiisa iyo kelinimadiisa la caqiidaynaayo keligiina la caabudaayo walinqiyaadu lahu bitaaca iyo in allah loo hoggaansamo oo taaco la ateecaayo loogu hoggaansamo daacadaasna waxay keensanaysaa awaamirtiisa iyo wuxuuyna faray iyo wuxuuyna amray in markaa lala yimaado oo la sameeyo wuxuu inaga reebayna laga dheeraado laga fogaado wakadaa rasuulku wuxuu ina amray iyo wuxuu inaga reebayna waxay la mid tahay wax allaah ina amray ama allaah inaga reebay taacada rasuulka la atiicaana waa taaca allah la atiicay weeye waxaa kaloo taacadaa soo gelaya akhbaarta sharciga laynoogu sheegayna in markaa la rumeeyo oo waxa weeye ictiqaadan lagu ateeco oo lala yimaado tasdiiq marka akhbaarta sharciga ah ee qur'aanka iyo sunnada ku soo aroortay la rumeeyo o la caqiideeyo daacadana aad baa laynoo amray atiicu allaha wa atiicu arasuul atiicu allaha waarasuul allah iyo rasuulka atiica yacnii rasuulka raaca waxyiga raaca ittabicuu maa unzila ilaykum min rabbikum walaa tattabicuu min duunihi awliyaa ka laydiin soo dejiye xagga rabbi laydinka soo dejiye qur'aanka iyo xadiiska raaca waayo sida qur'aanku munazal u yahay baa xadiiska nebiguna sala allahu alayh wasalam munazal u yahay xadiiska nebigana allah baa soo dejiyey oo waxyi wamaa yantiqu can ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxa wax kasta uu nebigu ku hadlaa calayhi salaatu wasalaam waa waxyi waana munazal wa anzala allahu calayka alkitaaba waalxikma allah korkaaga wuxuu ku soo dejiyey kitaabka qur'aanka iyo xikmada oo sunnada nebiga ah sala allahu alayh wasalam ayuu allah korkaaga ku soo dejiyey baa nebiga allah ku yidhi taacada rasuulka la ateecana waa taaca allah la ateecay man yutic arasuula faqad ataaca allah waalbaraa'atu min ashirki wa ahlih iyo in laga beri noqdo shirkiga iyo ehelkiisaba laga beri noqdo shirkiga iyo cidda shirki u ehelaa ee mushrikiinta ama gaalada ana in laga beri noqdo nusikha kitaabka qaarkood waxay qorayaan waalkhuluusu min ashirki wa ahlih khuluuskuna wuxuu yahay waa ka dhexbaxa laga dhexbaxo oo laga siimo shirkigii iyo ehelkiisa laakiin nusakha saxiixaa sida ku qorani waxa weeye waalbaraa'atu min ashirki wa ahlihi waa beri noqoshada laga beri noqonaayo shirkiga iyo ehelkiisaba laga beri noqonaayo taasaa saxiixa taasaana saxan waayo baraa'adu waa ka xeel dheeraansho badan tahay khuluuska waa ka xeeldheeraansho badan tahay culammada luqadu markay baraa'ada sheegayaan waxay bacdigood tilmaameen sida markaa tahdiib luqaba soo naqlinaayo ibnu caraabi ka soo naqlinaayo sheikhii la odhan jiray tahdiib luqa waxa qoray abu mansuur alazhari baa qoray waxaanu ka mid ahaa kutubtii yacni markaa macaajimtaah ee qadiimkaa bay ka mid ahay qarnigii afraad buu noolaa abu mansuur alazhari culammadii ka horraysay qaar ka miduu ka soo naqlinaya sida ibnu caraabi wuxuu yidhi albarii'u almutafasii min alqabaa'ixi almutanaxi can albaatili waalkadib albaciidu min altuham annaqiyu alqalbi min ashirki ibnu acraabi waxau yidhi bari waxaa la yidhaahdaa waa ka xumaanta markaa ka dhex baxay ee baatilka iyo beenta ka fogaaday ee tuhmooyinka ka dheer ee qalbigiisu uu saafiga ka yahay oo ka xalan yaho ka madhan yahay shirkiga bari' kaasaa la yidhahdaa marka ahlucilmigu waxay yidhaahdeen bacdu ahlicilmi baraa'adu waxay keensanaysaa yacnii la beri noqdaa oo shirki laga beri noqdaa kow shirkigii ehelkiisaba in laga dheeraado oo shirkigii waa in laga fogaadaa ahlu shirkigana waa in laga fogaadaa nebi ibraahim muxuu yidhi wa actasilukum wamaa tadcuuna min duuni illaah idinkiiyo waxaa caabudaysan allah sukadiiba waa idinka ictisaalaya waa idinka fogaanaya waa idinka dheeraanaya waxay keensanaysaa bukdi iyo nacayb shirkiga iyo ehelkiisaba la naco oo lala colloobo ayay keensanaysa oo mushrikiinta iyo gaalada iyo waxay caabudayaan dhammaan waa in lala colloobaa oo la nacaa kafarnaa bikuma badaa baynana wa baynakum alcadaawatu waalbagdaa'u abada xataa tu'minuu billaahi waxdah yacnii waxaa markaa waa idinka beri noqonnay waa idinka kufrinay dhexdeennana waxaa ka muuqatay yacni colaad iyo nacayb inaa bura'aau minkum wa mima tacbuduuna min duuni illaah kafarna bikum wabadaa baynana wa baynakum alcadaawatu waalbagdaa'u abada xata tu'minuu billaahi waxdah marka nacaybka la necbaado collowga lala colloobo shirkigiiyo ehelkiisaba waxay ka mid tahay baraa'aday soo gelaysaa laga beri noqonaayo innagana waa laynaga rabaa oo in lagu daydo ibraahim iyo mu'miniinta raacday siday shirkigii ehelkiisaba uga beri noqdeen siday ula colloobeen siday cadaawadda ugu muujiyeen waa mid markaa waajiba oo aan sunno ahayn uffin lakum walimaa tacbuduuna min duuni illaah yacani waxay sheegaysaa nacaybka iyo necbaanshaha gaalada iyo waxay caabudayaan allah sukadiibaa in lala colloobaayo oo la nacaayo oo la xumaysanayo xumaan lagu tirinaayo xumaan lagu tirnay inay xun yihiin fa innahum caduwun lii ilaa rabba alcaalamiin aayad kale uu inoo keeni doonaa marka waxa weeye nacaybka shirkiga iyo ehelkiisaba la nacaayo lala colloobaayo laga fogaanayo o laga dheeraanayo baraa'ada ayaa keensanaysa waxay kaloo keensanaysaa in marka waxa weeye lagu baadi xukminaayo oo la gaalaysiinaayo qaala laqad kuntum antum wa aabaa'ukum fii dalaalin mubiin idinkiiyo aabbeeyaashiinba waxaa ku sugnaydeen baadi cad nebiyadu way kula khitaabayeen marka qowmamka gaalada ah ay la hadlayaan inay markaa sheegaan baadidooda inay luunsanaayeen iyagoo tawxiidkiiyo iimaankii ugu yeedhaaya bay waxay u sheegayeen baadidaay ku sugan yihiin ya waxay sheegayeen kufrigay ku sugan yihiin umamka gaalada ahi qul yaa ayuha alkaafiruun laa acbudu maa tacbuduun walaa antum caabiduuna maa acbud maanta dadka qaar baa waxay odhanayaan gaalada marka la sheegaayo yaan gaalo la odhan haye maxaa la yidhaahdaa dadka aan muslimka ahayn ha la yidhaahdo ee gaalada yaan la odhan bay yidhahdeen ta noocaasi waa arrin markaa waxaan khalata aan sax ahayn allah wuxuu amray in gaalada gaalo lagu sheego qul nebigaa lagu yihi ku dheh qul yaa ayuha alkaafiruun laa acbudu maa tacbuduun diimaha gaalada iyo diinka islaamku waynu kala caddaadaa waynu caddaadaa marka waxa weeye yacni markaa gaaladu inay gaalo yihiin in markaa lagu sheegaayo gaalnimo laga aaminaayo inay luunsan yihiin laga aaminaayo yacni marka waxa weye tadliilkooda iyo takfiirkooduna waa soo gelaya waalbaraa'atu min alshirki wa ahlih waa in laga beri noqdaa shirkiga iyo ehelkiisaba marka baraa'adu waxa weeye albaraa'atu aqwa min alkhuluus khuluuska waa ka xoog badan tahay oo baraa'adu waa khuluusun wa ziyaada waa khuluus iyo dheeraad sida ahlucilmiga qaarkood ay baraarujiyeen marka waa in shirkiga iyo ehelkiisaba laga beri noqdaa yacnii la nacaa lala colloobaa bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen waalbaraa'atu min ashirki wa ahlihi waxaa looga beri noqonayaa ictiqaadan wa camalan wa maskanan sida marka waxa weeye cabdiraxmaan ibnu qaasim baa xaashiyadiisa uu ku yidhi waxaa laga beri noqonayaa shirkigii ehelkiisa ictiqaadan xagga caqiide ahaan baa looga beri noqonayaa wa camalan iyo xagga camal ahaan baa looga beri noqonayaa wa maskanan iyo xagga degaan ahaan baa looga beri noqonayaa dadka qaarkood inay gaaloobaan dooni maayaan laakiin beledada gaalada waa jecel yihiin inay ka guri yeeshaan oo iyaga degganaadaan oo jinsiyaadkooda qaataan iyo dhalashadoodana waa jecel yihiin isma qabato haddaad waxa weeye gaalo nacday waa inaad markaa waxa nacdaa gaalnimadu meeshay ku sugantahayba waa inaad nacdaa qoriyo qiiqii waa laysla tuuraa laguma daynoo keliya yacni idinkaanu beri idinka nahay ya waxa weeye ee mushrikiinta laftooda laga beri noqonayaa wa subxaana allaahi wamaa ana min almushrikiin mushrikiinta kama mid yihi sawaadkooda iyo higilkooda in la badiyo ma aha man kasara sawaada qowmin fahuwa minhum yacni asarkii waa tii ay ku timi asarkii ruuxa markaa higilka cid badiyaa iyaguu ka mid yahay yacni waxa weeye waa waata hijrada la sharciyeeyey beledada gaalada laga haajirayo o laga dheeraanayo o laga fogaanayo nusuus iyo adila ayaa ku timi masaladaasi waa inoo iman doontaa insha allahu tacaala oo waxay inoogu iman doontaa kitaabka aakhirkiis marka ka hor dhici mayno halkaasaynu insha allahu tacaala yacni marka aynu ku sii sharxi doonnaa adilada ay leedahayna aynu ku tilmaami doonno waa yahay waalbara'atu min ashirki wa ahlih iyo in laga beri noqdo shirkiga iyo ehelkiisaba laga beri noqdo marka bara'ada laga bari noqonaayo waa mid laynaga rabo weeye maaha qiso laga warramayo keliya innaa bura'aa'u minkum wa mima tacbuduun ee aayadda lafteeda waxaa ku sugan macno amar in markaa in layna amraayo oo macno amar ay leedahay inaynu saasoo kale nidhaahno ku dayanno allah wuxuu yidhi qad kaanat lakum uswatun xasanatun fii ibraahiima waladiina macahu id qaaluu liqowmihim ina bura'aa'u minkum wamima tacbuduuna min duuni illaah kafarna bikum wabadaa baynana wa baynakum alcadaawatu walbagdaa'u abadan xata tu'minuu biاllahi waxdah marka kudayasho wanaagsan baa idinku sugnaatay macnuhu wuxuu u dhacayaa kudayda kudayduu u dhacayaa marka sidai ay yidhaahdeen oo kale inu idhaahno yacni markaa aynu idhaahno waa mid markaa laazim inagu ah waajib mid inagu ah weeye ina bura'aa'u minkum wa mima tacbuduuna min duuni illaah waxalla waxa allah sokadii la caabudaayo waa in laga beri noqdaa cibaadadiisa lagana kufriyaa cibaadada la caabudaya laga kufriyaa colaadda gaaladana waa in la muujistaa in la qaryo ma aha in la yahaa gaalada walaalaynu nahay yaa waa saaxiibadeen waa walaalaheen cadowgooda waa cadowgeenna yacni markaa sidaa in la yidhaahdaa waa arrin baatilah oo aan bannaanayn weeye cadowyadii ilaahay in la yidhaahdo waxa weeye waa walaalaheen iyo saaxiibbadeen oo cadowgooda cadowgeenna ah waa arrin baatil aan bannaanayn waayo gaalo waa cadowyadii ilaahay allah iyo rasuulkiisa iyo mu'miniintuna waa lacol ya waxaa waajiba inay la colloobaan haddii kale yacni waxa weeye jacaylkii allah iyo rasuulkiisa ay jeclaayeen iyo iimaankii allah iyo rasuulkiisa rumeeyeen jiri maayo hadday gaaladii la colloobi waayaan oo nici waayaan asalkii nacaybka iyo colaaddaba la waayo waxay noqonaysaa iimaankii waa la waayo wa huwa halaasu maraatib wa huwa diinka islaamku halaasu maraatib waa mid saddex martaba u saaxiiba weeye ay duu halaasi maraatib saddex martabuu u saaxiib yahay waa saddex darajo way sii kala fadli badan yahay waa sii kala mudan yahay alislaamu waaliimaanu waalixsaan saddexdaa martaba waxa weeyaan waa islaamnimada iyo iimaanka iyo ixsaankaoo samafalka ah wa kullu martabatin laha arkaan martabo kastoo saddexdaa ka midi waxay leedahay arkaan bay leedahay tiirar bay leedahay iyo arkaan ayay leedahay fa arkaanu lislaami khamsa arkaanta islaamka ama tiirarka islaamku waa shan shahaadatu an laa ilaaha ila allahu wa anna muxammadan rasuulu llah rukniga koowaad waxa weeye waa qirista la qiraayo shahaadatu an laa ilaaha ila allah mid xaq lagu caabudaa inaan u jirin allah mooyaane waa qirista la qiraayo wa anna muxammadan rasuulu ullah iyo qirista la qiraayo inuu muxamed rasuulkii ilaahay yahay sala allahu alayh wasalam qirista la qirayo weeye waxaa kuu bannaan inaad eh, yacni markaa macduudka cadadka ka beddeshaa kuu bannaan waxayna noqonaysaa markaa min baabi badel lmufasal min almujmal shay mufasala ayaa laga bedelayaa shay mujmal ah oo khamsatun waa cadadkii oo duuduuban mufasalkuna wuxuu yahay waa shantii oo la tiriyoo la kala saarsaaray bedelulmufasal min mujmal baa la yidhaahdaa waxaanu soo gelayaa bedelulkulli min alkulli noocaasuu soo gelaya waayo shanta iyo arkaanta la tirinaya way isla egyihiin way isla egyihiin waxaa kaloo ku bannaan inaad mubtada u qadarto hiya arkaantaa shantii waxay tahay shahaadatu an laa ilaaha ila allah wa anna muxamadan rasuulu ullah yacni waa kii koowaad waa qirista la qiraayo an laa ilaaha ila allaahu mid la caabudaa inaanu xaq ahayn allah mooyaane qirista la qirayo weeye antu waa mukhafafa min ahaqiila an ay annahu yacni shaniye qirista la qiraayo shaniye laa ilaaha ila allaahu ay laa ma'luuha xaqun ila allah mid la ilaahsadoo la caabudaa xaq ma aha allah mooyaane oo khabarkii xaqun laga dhigo ama weji labaad sida nuxaaddu ay mareen fi lwujuudi ama mawjuudun khabarka laga dhigo laakiin bixaqin lagu tacalluq siiyo oo la qadaro ama sifo laga dhigo laa ilaaha ila allah ay laa macbuuda bixaqin fi lwujuudi ila allah mid xaq lagu caabudaa jiritaanka kuma sugnaa allah mooyaane wa anna muxammadan rasuulu ullah iyo qirista la qiraayo inuu muxamed rasuulkii ilaahay yahay sala allahu alayh wasalam wa iqaamu asalaa iyo salaadda in la taago oo arkaanteeda iyo shuruuddeeda yacni loo dhammaystiro wa iitaa'u zakaa iyo zakada in la bixiyo oo ciddii u xaqa lahayd la siiyo mafcuulkii koowaad waa la xadfay mafcuulkii labaadna waa loo idaafeeyey yacni wa iitaau zakaati mustaxiqiiha ciddii u xaqa lahayd in la siiyo marka kaa la xadfay wuxuu noqonayaa almafcuul awal kan markaa yaallee loo idaafeeyey masdarkana wuxuu noqonayaa almafcuul athaani buu noqonaya maynu cagsiga nidhaahno mafcuulkii labaad baa la xadfay kii koowaad baa yaalla waxaa la odhanayaa mafcuulka koowaad iyo mafcuulka labaad way kala leeyihiin oo mafcuulka koowaad waa fii macna alaakhid fii macna alfaacil mafcuulka labaadna waa fii macna almafcuul fii macna alma'khuud zakada waa la qaadanayaa cidda mustaxiqiinta ee masaakiinta iyo fuqarada iyo kuwa kale la midka ah ee u xaqaleh baa qaadanaya marka mustaxiqiinta yacni la siinayaa iyagu waa aakhidiin waa qaar qaadana marka xagga macnahay faacil ka yihiin laakiin zakadu waa maal marka iyadu waxay ka dhigan tahay wax la qaadanaayo marka xagga macnahay mafcuul ka tahay marka waxay noqonaysaa mafcuulkii labaad iyadu iitaa waa masdaru aataa iitaa'an aataa yu'tii iitaa'an laba mafcuul bayna qaadataa wa sawmu ramadaan iyo bisha ramadaan in la soomo wa xaju beyt illaahi alxaraam iyo beytka ilaahay xurmada leh in la xajiyo waa shanta tiir ee arkaanulislaamka weeye sheikhu wuxuu inoo tilmaamay raximahullah diinka islaamku inuu maraatib saddexa u saaxiib yahay saddex martabo saddexdaa martabona xadiisu jibriil baa tilmaamaya xadiisu jibriil waxaa lays odhan karaa maxaa xadiisu jibriil loo yidhi jibriil miyuu soo wariyey waxaa la odhanayaa xadiidka marka la sheegaayo mar waxaa loo tiiriyaa saxaabiga soo wariyey waana sida badan waa taleeha xadiisu cumar ama xadiisu abi hurayra ama xadiisu kada saxaabigii soo wariyaa loo tiiriyaa marna xadiiska waxaa loo tiiriyaa cidda qisadiisa uu ku saabsan yahay ayaa loo nisbeeyaa loo tiiriyaa waa sababta culammadu ay u yidhaahdaan xadiisu lmusii salaatih kii salaaddiisa xumeeyey xadiiskiisii isagu raawiga xadiiska soo wariyey ma aha khallaad ibnu raafic laakiin qisada xadiidka ayaa isaga ku saabsan fuqahaadu qaatibatan waxay yidhaahdeen waa xadiisu musii salaatihi ama salaatahu kii salaaddiisa xumeeyey xadiiskiisii waxay yidhahdeen xadiisu jibriil xadiisu cumarna waa la odhan karaa laakiin awdax wuxuu yahay oo caddaansho badan yahay marka la yidhaahdo xadiisu jibriil marka xadiiska eh, xadiisu jibriil cumar bnu khadaab baa laga wariyey wa kadalik abu hurayrana waa laga wariyey ama mashaayikhda qaarkood siday u nisbaynaya xadiisu bnu cumar asaxu wuxuu yahay in xadiisu cumar la yidhaahdo waayo ibnu cumar aabbihii buu ka warinayaa oo cumar bnu khadaab ah marka waa min musnadi cumar la min musnadi bni cumar waalkhaطbu sahlun iska qariib maadaamuu saxaabi isaguna yahay wejay iska leedahay inkastoo sida kale ay ejwa tahay calaa kulli xaal waa xadiiskii tilmaamayay jibriil inuu nebiga calayhi salaatu wasalaam ugu yimi suurad nin ninkaasoo aan cid saxaabadii ka midi garanayn raad safarna aanu ka muuqan maryo cadcad sitaa oo nadiif ah aad mooddo inuu magaalada ka soo toosay axad saxaabadii ka midina aanu garanayn markaasuu nebiga calayhi salaatu wasalaam intuu ku soo dhowaaduu su'aalo weydiiyey akhbirnii can alislaam akhbirnii can aliimaan akhbirnii can alixsaan akhbirnii can isaaca haakada markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uga jawaabay islaamnimada iga warran buu yidhi dabeedna wuxuu idhi alislaamu an tashhada an laa ilaaha ila allah ana muxamadan rasuulu allah watuqiima tuqiima asalaa ila akhiri alxadiid shanta arkaanu islaamkuu sheegay shanta arkaanu islaamkii xadiidkaasi sheegay axaadiis kaloo sheegaysaana waa jiraan oo xadiidka cabdullahi bni cumar uu ka mid yahay ee saxiixa ku sugan buniya alislaamu calaa khamsin shahaadati an laa ilaaha ila allah wa ana muxamadan rasuulu llah ila akhiri alxadiid labada xadiisba waa laba xadiisoo macruufa oo talabatu cilmiga ay wada garanayaan alarbacuuna nawawiyana lagu arkay shantan tiir baa xadiisku markaa sheegay islaamkii waxaa lagu tacriifiyey shanta rukni inuu yahay arkaan in laga cabiro alfaadda xadiiska kuma soo aroorin laakiin waxaa laga fahmay buniya alislaamu calaa khamsin ay calaa khamsati arkaan ama calaa khamsati dacaa'im shan tiir baa markaysaga islaamnimada lagu dhiso arkaanu lislaami alkhamsa la yidhaahdaa rukniga koowaad waa shahaadataanka shahaadatu an laa ilaaha ila allah ana muxamadan rasuulu ullah waa isku markaa waxa weeye rukni keliya labada shahaado in allah markaa waxdaaniyadiisa iyo tawxiidkiisa la qiro iyo in rasuulka sala allahu alayh wasalam risaaladiisa la qiro waa isku rukni rukni waaxida weeye rukniga labaad waa salaadda oo in salaaddii markaa la taago oo siday tahay loola yimaado iyadoo dhammaystiran rukniga saddexaad waa zakada in zakadii la bixiyo weeye rukniga afraad waa bisha ramadaan in la soomo rukniga shanaadna waa xajka baytullaahi alxaraamka la xajinaayo shantaa rukni weeye shantaa tiir ayaa islaamnimadu ku taagan tahay oo lagu bineeyey fa daliilu shahaadati qowluhu tacaalaa shahaadada daliilkeedu waa hadalkiisa allah uu yidhi shahida allaahu annahu laa ilaaha ilaa hu shahid allaahu ilaahay wuxuu caddeeyey oo ka markhaati kacay annahu laa ilaaha ilaa hu annahu sha'niya laa ilaaha ilaa huu mid la caabudaa inaanu xaq ahayn allah mooyaane saasaa allah markaa ka markhaati kacay waalmalaa'ikatu malaa'igtuna waa ka markhaati kaceen faacilka shahida oo allaahu ah oo lafduljaalaalaha ah baa lagu cadfay wa ululcilmi kuwa cilmiga u saaxiibka ahina waa ka markhaati kaceen qaa'iman bilqisti allahu waxa waxdaaniyadu ugu sugan tahay oo cibaadada keligii uu xaq leeyahay qaa'iman bilqisti xaalu cadaalad allah ku sugan yahay oo caddaalad ku kacayo waayo shirkigu waa dulmi shirkigu waa xadgudub towxiidkuna waa cadli laa ilaaha ilaa huu mid la caabudaa xaq ma aha ilaa huu allah mooyaane allah in la caabudaa waa xaq laakiin cidda allah ka soo hadha in la caabudaa waa baatila xaq ma aha alcasiizu alxakiim huwa damiir u qadar huwa alcasiizu ilaahay waa ka casiiska ee haalibka ah ee aan laga haalib noqon ee wax la mide aanu jirin alxakiim waa ka xikmadda badan ee shay walba halkuu ku habboon yahay dhigaaya xikmadda u saaxiibka ah oodhaahdiisa iyo ficiladiisa iyo sharcigiisa iyo yacni qowlkiisa iyo xukunkiisa mid walba yacni markaa u xikmadda badan ee shay waliba halkuu ku habboon yahay dhigaaya qowlan wa yacni markaa waxaw hadday odhaa tahay iyo hadday ficil tahay iyo hadday sharci tahay iyo hadday taqdiir tahay mid walba wa macnaaha shahaadada tawxiidka macnaheedu laa macbuuda bixaqin ila allah laa macbuuda bixaqin mid xaq lagu caabudaa ma ahaan mawjuudun mid jira ila allahu allah mooyaane mid kaloo xaq lagu caabudaa ma jiro khabarkii wuxuu noqonayaa kown caama in la qadaraayo filwujuudi ama mawjuudun wuxuu ku socday nasaqii yacni markaa nuxaadda laakiin bixaqin ayuu markaa waxaa yacni qadaray taqdiirka xaq la qadarayana waa loo baahan yaho laga maari maayo ama xaq sifaha laga dhigo xaqun ama xaqan ha la yidhaahdo ama khabar ha laga dhigo ama ha lagu tacalluqsiiyo bixaqin ha la yidhaahdo laa ilaaha naafiyan jamiica maa yucbadu min duuni illaah ay taquulu waxaad odhanaysaa laa ilaaha mid la caabudaa xaq ma aha baad odhanaysaa allah mooyaane naafiyan xaalaad diidaysaad odhanaysaa qowl baa la qadarayaa dabeedna naafiyan waa la xaalaynayaa waxaad sidaa odhanaysaa naafiyan xaalaad diidayso jamiica maa kii dhammaantii aad diidayso yucbadu la caabudo min duuni illaahi allah sokadii wax allo waxa la caabudo o dhan xaalaad diidayso ayaad laa ilaaha odhanaysaa o aad nafyinayso ila allaahu baad odhanaysaa muhbitan xaal aad sugayso alcibaadata cibaadada aad sugayso lilaahi allah aad u sugayso cibaadada naafiyan iyo muhbitan labaduba waa xaal marka qowl la qadaraayo yacni faacilkeeda ayaa laga xaalaynaya qowl la qadaraayo faacilkiisaa laga xaalaynaya taqulu laa ilaaha naafiyan jamiica maa yucbadu min duuni illaahi ila allahu muhbitan lcibaadata lilahi waxdah ama aquulu ama taquulu qulna waa la odhan karaa muhbitan alcibaadata xaalaad cibaadada sugayso lilaahi allah aad u sugayso in loo samaynaayo loola imanaayo liajli illaah waxdahu cibaadada waxaa la imanaya mukallafiinta ama addoommada la imanaya laakiin allah see loogu sugaya waxaa loogu sugayaa in isaga loo samaynaayo loola imanayo laakiin cidda la imanaysa waa addoommada mu'miniinta weeye iimaanka weeye min aljinni waalins muhbitan licibaadata xalaad cibaadada sugayso lilaahi allah aad u sugayso liajli illah in loo samaynayo keliya waxdahu xaalu allah ahaaday munfaridan keligii uu yahay oo aan cidi la wadaagin لا shariika له ay لا mushaarika lahu mid la wadaagaa aanu jirin waa faciil bimacnaa mufaacil fii cibaadatihi cibaadada isaga la caabudaayo waa masder loo idaafeeyey yacni markaa isimkii uu nasbisan lahaa isimkii uu nasbisan lahaa yacni markaa waa masder loo idaafeeyey masder mutacadi oo loo idaafeey weeye oo cibaadada allah baa lagu caabudaya allah baa la caabudaya waxaan mansuubihi u leenahay ta'aduban oo mansuub cala atacdiim waatay yidhahdaan ismuljallaalaha markay sheegayaan waxay ka ta'adubaan inay yidhaahdaan waa mafcuulu bihi haddaad tidhaahdo acbud allaha ama ucbud allaaha allaha icraab haddii la yidhahdo waa mansuubun cala atacdiim bay yidhahdaan ta'aduban ya edebsi ay allah ka edeebsanayaan daraaddeed inay mafcuulu bihi yidhaahdaan laa shariika lahu xaal markaa allah u ahaaday laa mushaarika lahu cid la wadaagtaa midaynu jirin oo cid la wadaagtaa ayna jirin fii cibaadatii cibaadada isaga la caabudaayo cibaadadii waxay ka dhacaysaa addoommada waxaana lagu caabudayaa allah baa lagu caabudayaa oo loola imanaya kamaa annahu laa shariika lahu fii mulki sidaana allah marka aan wadaaga ugu sugnayn mulkigiisa la wadaagaa ayaa cibaadadiisa wax la wadaagaana aanu jirin bimacnaa u xaq xaqle in lala wadaago yacni mushrikiintu si gardarro ah waxay u caabudeen ashyaa kaley caabudeen oo looma jeedo marka leeyahay cibaadada lalama wadaago cibaada maba dhici kartaba xagga qadar ahaan imkaanka ma suuragal aha in allah loo sameeyo mooyaane si kale ma suuragal aha loogama jeedo ee waxaa looga jeedaa way dhici kartaa oo cibaado cid kale waa loola iman karaaye cid kale xaq baynay u lahayna wayna u bannaanay in loola yimaado oo waanu mutaysano xaq baanu lahayn baa laga tilmaamaya ee allah keliya mustaxiq ah oo cibaadada mutaysta oo xaq u leh cid kale xaquma laha laga tilmaamaya markaa sida ilaahay sida allaah mulkiga aan cidi ula wadaagin ee makhluuqaadkao dhan isagu uu mulkinaayo keligii uu abuuray keligii uu leeyahay cidi aynan la lahayn cidi aynan la wadaagin ayaa waxa waajiba in cibaadadana loo gaaryeelo loo keliyeeyo keligii loola yimaado oo loo sameeyo taasaa waajiba wuxuu sheikhu inoo tilmaamay shahaadada daliilkeeda waxaa u daliila buu yidhi adilo badan bay leedahay aayaddan suuradda alicimraan ku sugan ayaa u daliila looma jeedo keligeed baa u daliilee waxaa loo jeedaa adilada u daliilkaa ah bay ka mid tahay shahid allahu anahu laa ilaaha ilaa huwa walmalaa'ikatu wa ululcilmi qaa'iman bilqist shahaadada tawxiidka allah baaba ka markhaati kacay shahida macnaheedu waa maxay culammadii salafka waxaa laga soo naqliyaa tacaabiir kala duwan bacdigood waxay yidhahaan shahida waxaa looga jeedaa bimacnaa bayana iyo aclama iyo qadaa iyo alzama yacni waa ogeysiiyey waa caddeeyey waa waajibiyey yacni waxa weeye macaani noocaasay tilmaameen iclaam iyo bayaan iyo ilzaam iyo qadaa yacni marka ayay tilmaameen marka shahaadadu waxay keensanaysaa inuu allah og yahay kow mar labaadka oo uu caddeeyo sheegay laba u ogeysiiyey addoommada inuu ku hadlay saddex inuu laazimiyo waajibiyey in sidaa la yidhaahdo inta mid walba waa shamlinaysaa bay yidhahdeen culammadu tacaabiirtaa salafka laga soo wariyey ee kala duduwan dhammaan erayga shahaada waa koobsanaysa waayo allah inay xaq tahay tawxiidku xaq yahay waa ogaa ashahaadatu laa takuunu ila bicilmin cilmiunbay ku dhacdaa waa og yahay waa sheegay waa caddeeyey waa ku hadlay waa laazimiyey waa waajibiyey shahid allahu annahu laa ilaaha ilaa huu wuxuu allah qiray oo ogaa oo caddeeyey oo dadka ogeysiiyey oo ku waajibiyey iyaguna inay qiraan mid xaq lagu caabudaa inaanu jirin isaga mooyaane erayga ilaah macnihiisu waa maxay ilaah macnihiisu waxa weeye waa ma'luuh waa macbuud alaha ya'lahu ilaahatan waa baabu fataxa weeye alaha ya'lahu ilaahatan waxay la macno tahay cabada yacbudu cibaadatan waa caabudaya saasay la macno tahay culammada luqaduna badiba waxay tilmaameen baabu facale inuu yahay ha yeeshee fayuumi ayaa misbaaxulmuniirka isagu wuxuu maray inay baabu tacibo tahay oo aliha ay tahay laakiin ahlucilmiga kale ma sheegin markay cabada la macno tahay tafsiirka may sheegin waxay u eg tahay inay markaa tahay yacni markaa sahwi ama khalad ka dhacay sheikha hadduu macnaha culammada kale sheegeen sheegi lahaa taana ku dari lahaa waxaa la odhan lahaa waa ziyaadatu cilmin laakiin kutubta luqadee kale dhammaan siday wada sheegeen markuu khilaafay yaanu sidoodu sheegina si kala sheegay waxay noqonaysaa markaas warkiisu isaga shaad inuu yahay uliha yu'lahu fa huwa ma'luuh waxay la macno tahay cubida yucbadu fa huwa macbuud uliha waa la ilaahsaday waa la caabuday yu'lahu fahuwa ma'luuf ilaahna macnihiisu wuxuu u dhacayaa macno mafcuul buu u dhacaya waa sida libaas malbuus firaash mafruush ilaah ma'luuf ata'alluh waa atacabud waa cibaadaysiga yacni saas weeye ahlucilmigu saas yadaa bay markaa tilmaameen oo markaysa waxaana ay sheegeen ilaahna macnihiisu wuxuu u dhacayaa macbuud buu u ibnu cabbaas waa ka yidhi wayadaraka wayadaraka wa ilaahataka ayuu akhrin jiray aayaddan suuratu lacraaf dabeedna wuxu uhi wa cibaadataka ayuu la macno yahay carabyahaan waa la xujaysanaya qur'aannimo yanay sugnaan been ata'alluhna waa atacabud wuxuu sheegay saaxibu lqaamuus wuxuu yidhi alaha ilaahatan wa uluuhatan wa uluuhiyatan cabada cibaadatan saasaa macnaheedu yahay dabeedna wuxuu sheegaya allah iyo lafduljalaalaha waxaanuu yidhi wa asluhu ilaahun ka ficaal bimacnaa ma'luuh wa kullu ma tukhida macbuudan ilaahun cinda mutakhidi saaxibulqaamuus baa odhanaya mid kastoo la caabudo macbuud laga dhigtaa wuxuu noqonayaa cidda ka yeelatay yacni agtiisa wuxuu noqonayaa markaa macbuud eh, ilaah buu noqonaya waa ilaahun cinda mutakhidi ha yeeshee cidda la caabudaya haddaynay allah ahayn wuxuu noqonaya ilaah baatiluu noqonaya ilaah xaqa noqon maayo allah oo keliya ilaah xaqa oo xaqna lagu caabudaa xaqna lagu caabudaa marka aayaddan uu sheikhu soo qaatay waxay aayaddu ka warrantaabaa culamada qaarkood yidhaahdeen sida alcallaamatu ibnulqayimba sheegay wa acdamu shahaada wa acdamu shaahid wa acdamu mashhuudin bihi waa saddex arrin waxaa ku sugan aayadda acdamu shaahid cid markhaati kacda ciddii ugu weynayd oo dee allah baa markhaati kacaya shahid allahu annahu laa ilaaha ilaa hu iyo acdamu mashhuudin bihi iyo wax laga markhaati kaco wixii ugu weynaa oo tawxiid ah waayo dee waa wixii ugu weynaa wax laga markhaati kaco tawxiid baa ugu weyn iyo acdamu shahaada iyo markhaati kicii ugu weynaa waa shahaadada allah kaga markhaati kacaayo tawxiidkana acdamu shahaaday noqonayso acdamu shahaaday noqonayso macnaheedu waxa weeye laa macbuuda bixaqin ila allah mid xaq lagu caabudaa ma jiro allah mooyaane taqdiirka xaqna waa loo baahan yahe waxaa laga qaadanayaa dalika biana allaha huwa alxaq wa ana maa yadcuuna min duunihi albaatil dalika biana allaha huwa alxaq allah baa wuxuu yahay ka xaqa wa ana maa yadcuuna min duunihi albaatil aayadda kalena waxay sheegaysaa wa ana maa yadcuuna min duunihi huwa albaatil labada aayadee suuratu xaj iyo suuratu luqmaan kusoo kala arooray marka waxaa lagu kala saaray allah iyo ashyaada kale la caabudo inuu allahna xaq yahay ashyaada kale la caabudaana ay baatil yihiin marka taqdiirka xaq saasaa loogu baahanayaa wa macnaaha laa macbuda bixaqin ila allahu laa ilaaha naafiyan jamiica maa yucbadu min duuni illahi ila allahu muhbitan alcibaadata lilahi waxdahu laa shariika lahu fii cibaadatih macnaha kalimatu tawxiid ama kelmadda shahaadada macnaheedu laa macbuda bixaqin mid xaq lagu caabudaa ma jiro ila allahu allah mooyaane laa macbuuda bixaqin ay mawjuudun ila allah mid xaq lagu caabudaa ma jiro ama fil wujuudi jiritaanka kuma sugna ila allahu allah mooyaane taqdiirka xaqna waa lagama maarmaan ama bixaqin ha la yidhaahdo ha lagu tacalluqsiiyo ama waxa weeye sifaha laga dhigo oo xaqan ama xaqun ha la yidhaahdo ama khabarba ha laga dhigo xaqun ha la yidhaahdo waayo waxaa lagu kala saaray ashyaada kale la caabudaayo ee allah ka soo hadhay allah inuu allahna xaq yahay wixii kale la caabudaana ay yihiin baatil dalika biana allaha huwa alxaq wa ana maa yadcuuna min duunihi huwa albaatil allah waa ka xaqa ah waxa allaha sokadiya ay caabudayaanna waa baatil marka taqdiirkaa xaq waa lagama maarmaan waayo eraya ilaah macnaha looga jeedaa ma aha almacbuudu bixaq oo ilaah lama macno ahaa macbuud bilxaq ee kullu maa cubida fahuwa ilaah cinda mutakhidihi wa caabidihi sida markaa culammada luqaduba ay sheegeen saaxibulqaamuusna uu tilmaamay ahlu cilmiga kale markaa luqada ahlu luqa iyaguna saas yadaabay tilmaameen saas aawadeed buu allah sheegay in waxa weeye ashyaada la caabudo oo allah sokadii ay caabudaan aaliha lagu itlaaqay waxaase loo jeedaa waa aaliha baatila famaa aghnat canhum aalihatm alatii yadcuuna min duuni illaah yacni waxba kama tarin waxay allah sokadii caabudayeen aalihadoodiiya caabudayeen aaliha lagu magacaabay fama aghnat canhum aalihatum alatii yadcuuna min duuni illahi min shayin lama jaaa amru rabbik maa hadalkoodii lasoo naqlinaayo allah baa markaa sheegaayo le aalihadoodii ilaahyadoodii ay caabudi jireen waxay ka anficeen ma jiro allah sokadii ay caabudi jireen maxay aaliha ku noqdeen waxay ku noqdeen cibaadaday caabudaayaan mushrikiintu ay caabudayaan bay aaliha ku noqdeen laakiin waa aaliho baaila waa aaliha baaila aaliha xaqa maaha afara'ayta man ittakhada ilaahahu hawaah marka waxa weeye itikhaadka iyo cibaadada iyo ka yeelashada ayaa ilaah loogu itlaaqaya laakiin waa ilaah baatila haddaan allah la caabudin cid kale la caabudo kullu maa cubida fahuwa ilaah ku kastoo la caabudaa waa ilaah laakiin allahoo qura ayaa xaq ah ciddii allah ka soo hadhay haddii la caabudana baatil baa lagu caabuday marka waxaa lagu itlaaqaya aaliha baatila aaliha baatila inay tahay saasaa lagu magacaabay marka taqdiirka xaq saasaa loogu baahan laa ilaaha naafiyan jamiica maa yucbadu min duuni illah ay taquulu waxaad odhanaysaa laa ilaaha ayaad odhanaysaa naafiyan xaalaad diidayso jamiica maa kii dhammaantii yucbadu la caabudo min duuni illahi allah sokadii qowl baad qadarin ila allaahu baad odhanaysaa muhbitan xaalaad sugayso alcibaadata cibaadada lilaahi waxdahu allah aad u sugayso waxdahu xaaluu allah keligii yahay laa shariika lahu ay laa mushaarika lahu wax ilaahay la wadaagayaa xaalaanu jirin fii cibaadatii cibaadada allah la caabudaayo kama annahu laa shariika lahu fii mulki saanu ilaahay wadaaga u lahayn mulkigiisa la wadaagaya ayaa cibaadadiisa wax la wadaagayaa oo u xaqle inay la wadaagaanna ayna jirin ahlucilmigu dhammaan hadday culamaau luga tahay hadday culamaau tafsiir tahay hadday culammada ictiqaadka tahay ee ahlu sunnaha dhammaan waxay ku fasireen ilaah in looga jeedo macbuudka in looga jeedo bacdiba waxay ku fasireen ashaacirada iyo ka mid ah bacdu alashaacira inay yidhaahdeen ilaahu waxaa la yidhaahdaa alqaadiru cala alikhtiraac ilaah waxaa la yidhaahdaa ka awoodo inuu wax abuuro ama alkhaaliq alqaadiru cala alikhtiraac ama alkhaaliq in la yidhaahdo ilaah macnihiisu waa sidaas ma aha tafsiirkii kelmadda ma aha way jirtaa xaqiiqatan ilaaha xaqaayo inuu yahay ilaaba ilaa khaaliq yahay ama qaadir cala alikhtiraac yahay waa shay xaq waa shay ka laazimaya oo ilaaha xaqa ahi ilaaba ilaa waa inuu yahay khaaliq waana inuu yahay qaadir cala alikhtiraac waana inuu yahay mid ka maarmay oo qani ka ah cidda ka soo hadhay oo dhan cid walibana isaga u baahan tahay ilaaha xaqa saasi waa ka laazimaysa laakiin tafsiirkii kelmadda ma ah yacni almacna almutaabiq maaha macnahaas maaha sanuusi oo culammada ashaacirada ka mida markuu ilaah tacriifinaayo wuxuu ku tacriifiyey ilaah waxaa la yidhaahdaa almustagni camaa siwaahu almuftaqiru ilayhi kullu maa cadaah kii ka maarmay cidda ka soo hadhay oo dhan ee cid walibana isaga u baahan tahay baa ilaah la yidhaahdaa taas waa tafsiir billaazim laa tafsiir bilmacna almutaabiq macnaha mutaabiqa ama aha waayo alaha waynu soo sheegnay bimacnaa cabada inay tahay ta'allaha bimacnaa tacabada inay tahay lilaahi alghaniyaat lmuddahi sabbaxna wastarjacna min ta'alluhi min ta'alluhi bimacnaa min tacabudi ta'alluh waa bimacnaa tacabud tacabud weeye alimaam ibnu jariir altabari kitaabkiisa tafsiirka waa ku caddaynayaa awalka tafsiirka beydkana waa soo qaadanayaa inay markaa cabado la macno tahay ilaahna macnihiisu macbuud yahay aad buu caddaynaya sida sanuusi sheegaayo marka lagu socdo waxay noqonaysaa in loo fasiro laa ilaaha ila allah ay laa mustaqniyan cama siwaahu walaa muftaqirun ilayhi kullu maa cadaahu ila allah dee taas ma ku xasilayaa tawxiidkii ma xasilayaa nebiyadu ay ku baaqayeen ee cibaadada in allah loo keliyayaa maba tilmaaminba ya nebiyada marka lasoo diray dadki maxay ugu baaqayeen ucbud allaha maa lakum min ilaahin hayruh in allah keligii la caabuday ugu yeedhayeen id jaa'athum alrusulu min bayni aydiihim wa min khalfihim anlaa tacbuduu ila allah allah mooye cid kale ha caabudina qul yaa ahla alkitaabi tacaalow ila kalimatin sawaa'in baynana wa baynakum anlaa nacbuda ila allah walaa nushrika bihi shay'a yacni waxa weeye in allah oo keliya la caabudo cibaadadana allah loo keliyeeyo bay dhammaan ku baaqayeen rasuullada iyo nebiyadu ay ku baaqayeen kelimatu tawxiidna macnaheedu saasay ahayd say nusuustu tilmaamayso wamaa arsalnaa min qablika min rasuulin ila nuuxii ilayhi annahu laa ilaaha ila ana faacbuduun laa ilaaha ila allah iyo anlaa tacbuduu ila allah waa bimacnan id jaa'athum alrusul min bayni aydiihim wa min khalfihim anlaa tacbuduu ila allah rasuulladu dhammaan saasay ku baaqayeen waqad khalat innudur min bayni yadayhi wa min khalfihi anlaa tacbuduu ila allah haakada walaqad bacasnaa fii kulli ummatin rasuulan an icbudu allaha wajtanibu ataaguut rasuulladu dhammaan maxay ku baaqayeen icbud allaha allaha caabuda wajtanibu taaguut taaguutka cibaadadiisana ka fogaada ka fogaado ka dheeraada marka laa ilaaha ila allah iyo icbud allaha wajtanibu ataaguut waa bimacnan waa isku macna weeye saas aawadeed xadiiskan cabdulaahi bnu cumar soo wariyey saxiixaynka bunya alislaamu cala hamsin shahaadati an laa ilaaha ila allah riwaayaadka qaarkood oo saxiixa ku sugan waxay tilmaamayaan bunya alislaamu cala khamsin cala an yucbad allah wayukfara bima duunahu beddelkii laa ilaaha ila allah riwaayada kale saxiixii waxay sheegaysaa islaamnimada waxaa lagu bineeyey in allah la caabudo waxa allah ka soo hadhayna cibaadadiisa laga kufriyo marka calaa an yucbad allah wayukfara bima duunahu waxay la macno laa ilaaha ila allah labada riwaayabana saxiixay ku sugan yihiin haakada markaa saas aawadeed in la yidhaahdo tacriifka marka ilaah waa qaadir cala alikhtiraac ama la yidhahdo waa khaaliq ama la waa mustakhni camaa siwaahu almuftaqiru ilayhi kullu maa cadaa waa tafsiir aan sax ahayn oo tafsiirkii mutaabiqee kelmadda ma aha macnihii asaalatan kelmadda looga jeedayna ma aha yacnii waa jirtaa ilaaha xaq ahi inuu yahay mid ka maarmay cidda ka soo hadho o dhan cid walibana isaga u baahan tahay khaaliqna inuu yahay qaadir cala alikhtiracna inuu yahay waa ka laazimaysaa laakiin macnihii kelmadda ilaah ma aha ilaah waa ma'luuf waa macbuud waa mid la caabudo weeye marka maadaama mid kastoo la caabudo ilaah lagu itlaaqo ima bixaqin wa ima bibaatil macnaha looga jeedo kelimatu tawxiid waa in xaq la qadaro weeye sida aayadaha laga qaadanayo aayadda luqmaan iyo aayadda suuratulxaj ba laga qaadanayo waa yahay laa ilaaha ila allah waxay ka kooban tahay laba rukni labada rukni waxaa weeye waa annafyu waalisbaat waa nafyi iyo isbaat weeye waa diidmu laa ilaaha waa nafyigii weeye isbaatkuna waa ila allah ilaa waa adaatu istisnaa waa aadaad markaa faa'ideynaya soo reebis wax la soo reebaayo allahuna waxa weeye waa mustanihii la soo reebay oo laga saaray macbuudaadka laga nafinaayo uluhiyada xaqa ah baa allah laga bixiyo laga saaray marka istisnaaguna waa muttasil marka isbaatka waxaa laga qaadanaya waa istisnaa bacda annafyi qaacidada carabiguna maxay tahay alistisnaau bacda anafyi isbaat hadal la diidooo manfi ah waxa laga soo reebay wuxuu noqonayaa musbat wax la sugay marka ila allah allah waa loo sugayaa uluuhiyada xaqa ah laakiin allah cidda ka soo hadhaa laga nafinaya uluuhiyada xaqaa loo diidayaa laga nafinaya saasaa loo yidhi nafyi isbaat baa ku sugan xasri baana ku jiro aqwa adawaati alxasri weeye si wax loo koobo sida ugu yacni xoogga badan weeyaan adawaadka xasriga waxa ugu xoog badan nafyigaas istisnaagu ka daba dhacay kaasaa ugu xoog badan marka uluhiyada xaqaa cidda laga nafyinayaa waa cidda allah ka soo hadhay ee allah lagama nafyin haddaa maxaa loo yidhaahdaa marka istisnaaga mutasilkaa laga hadlaayo haddii mustasnuhu aanu ka mid ahayn mustasnaa minhuga munqatic buu noqdaa haddaan uluhiyada xaqaa lagama nafyinayn allah miyaanu noqonay inaanu markaa waxa weeye mustasnuhu eh, mustasnaa minhuga inaanu ka mid ahayn waxaa loo jeedaa oo lagaga jawaabayaa istisnaagu mutasil weeye laakiin waxaa caddaysay inaan markaa allah isaga laga nafyinayn uluuhyada xaqa reebista la soo reebay ee lowlaa haddaan la soo reebi lahayn wuu gudageli lahaa haddii lagu aamusi lahaa laa ilaaha keliya oo intaasi maqsuud ay noqon lahayd oo wax kale in lagu daro aan looga jeedi lahayn waxay noqon lahayd markaa yacni dee kufray noqon lahayd oo dee allahna in uluuhyada xaqaa loo diidayaa ka iman lahayd laakiin hadda qariino waxa ah soo reebista laga soo reebay inaanu marka waxa weeye allah aan laga nafinayn marka ikhraaju maa lowlaahu la dakhala fi lkalaami biila aw biixdaa adawaatiha aw biixdaa akhawaatiha waatay culammadu ku tacriifiyaan markay istisnaaga ka hadlayaan muttasilka ah waxay yidhaahdaan ikhraaju maa lowlaahu la dakhala fi lkalaam waa bixinta la bixiyo haddaanu kaasi jiri lahayn oo la sheegi lahayn hadalka hore uu soo gudageli lahaa haddaan la soo reebi lahayn wuu gudageli lahaa ya laakiin soo reebista la soo reebaa lagu saara oo maxaa lagu saarayaa biila aw biixdaa akhawaatiha ama ilaa baa lagu saarayaa adaadka ah ama walaalaheed mid ka midoo adawaatulistisnaaga kale ah marka towxiidku wuxuu u baahan yahay yacni nafyi iyo isbaat nafyi iyo istisnaa ama nafyi iyo isbaat labadaa rukn uu ka kooban yahay muxuu labada rukn uga kooban yahay nafyi mujarada ah hadduu noqdo oo marka aan isbaat ama istisnaa aanu la socon dee towxiid ma noqdeene nafyu noqon lahaa addamaaragta hadduu waxa weeye nafyi mujarada noqon lahaa oo laa ilaaha keliya noqon lahaa towxiid ma noqdeen kufri baaba noqon lahaa intaa haddii lagu dayn lahaa hadduu isbaat mujarada noqon lahaana alisbaatu almujaradu min alnafyi laa yamnacu mushaarakata gayrihi macahu fi lilaahiya isbaatka mujaradka oo nafyiga mujaradka ka ahi ma diidaayo cid kale inay la wadaagto marka tawxiidkii wuxuu u baahan yahay yacni markaa nafyi iyo isbaat labadu inay wada socdaan wakhtiyada qaarkood baa hadal haddaba markaa nafyi iyo isbaat qumman aan ku sugnayn haddana tawxiid ay noqotaa laakiin markaana waxaa la odhanayaa macnihii nafyiga wax kala ka dhigan masalan an icbudu allaha wajtanibu ataaquut isbaatkii waxa ah ucbud allah wajtanibu taaquutna macno nafyay iska leedahay oo taaquutka caabudina bimacnaa taaquutka cibaadadiisa in laga fogaado inaan la caabudin in laga dheeraaday markaa keensanaysaa marka nafyi macna nafyi bay leedahay haakada waxaa la mida faman yakfur biaaguuti wa billaah nafyigii waxaa ka dhigan yakfur biaaguut isbaatkiina waxa ahba wa billaah saas yadaa wey waa wa tafsiiruha aladii yuwadixuha qowluhu tacaala tafsiirka kalimatu tawxiid ama shahaadada alladii kaasoo yuwadixuhaa caddaynaya qowluhu tacaala waa hadalkiisa allah uu yidhi waid qaala ibraahiimu liabiih wadkur waxaad xustaa id qaala goortuu yidhi ibraahimu ibraahimuu yidhi liabiihi aabbihii uu ku yidhi wa qowmihi iyo qowmkiisii uu ku yidhi inanii baraa'un mima tacbuduun innanii anigu baraa'un beri baan ka ahay mima tacbuduuna waxaa caabudaysaan oo dhan beri baan ka ahay ila aladii fataranii kii e abuurtay mooyaane maxallo waxaa caabudaysaan beri baan ka ahay col baan la ahay waa nacbahay shaqo kuma lihi idinlama caabudaayo ila aladii fataranii marka laga reebo kii e abuurtay oo allah ah isaga waa caabudayaa fainahu sayahdiin fainnahu allah sayahdiin waa way hanuunin doonaa oo hidaayadu ii siyaadinaya oo ii kordhinayaa oo igu sugaya wajacalahaa kalimatan baaqiyatan fii caqibih wajacalahaa wuxuu ka yeelay allah wajacalahaa wuxuu ka yeelay kelmadda tawxiidka ama shahaadada kelimatan kelmad buu ka yeelay kelmaddaasoo baaqiyatan yacni ku daa'imaysa ku sugnaanaysa oo baaqi ku ah fii caqibihi ay fii caqibi ibraahiim tafiirta ibraahim iyo dambeedka ibraahim yacni markaa caqibka waxaa loo jeedaa durriyaddiis iyo tafiirtiis lacallahum yarjicuun si ay ugu soo noqdaan yacni shahaadada intii ka ahaatay wa jacalaha jacalo faacilkeeda laba qowl baa ku jira in la yidhaahdo waxaa laga tilmaamaya wa jacalaha allaah allah baa ka yeelay oo damiirka la qadaraayo allah loo celiyo yacni huwa qadaran huwadaasoo faacilkii noqonaysa marka huwada bacdu ahlicilmi waxay u celiyeen allah bay u celiyeen oo dee allah waa la soo sheegay ila aladii fataranii fainahu sayahdiin alladii iyo fatara faacilkeeda qarsoon iyo fa fainahu yacni intuba waxay u dhacayaan yacni marka allah marka in looga jeedo iyo sayahdiin faacilkeeda qarsoon haakada marka wajacalaha ay wajacalaha allah allah kelmadda shahaadada wuxuu ka yeelay kalimatan baaqiyatan fii caqibihi ay fii caqibi ibraahim kelmad ku baaqi oo ku hadhaysa oo ku sugnaanaysa tafiirta ibraahim iyo dambeedka ibraahim ee marka ubadkiisa wejiga labaad waxa weeye in la yidhaahdo jacalo faacilkeedu wuxuu noqonayaa allah in looga jeedo oo laga tilmaamayo ibraahim baa ka yeelay kelmaddaas shahaadada ayuu wuxuu ka yeelay kelmad hadhaa ku ahoo ku sugnaanayso ku daa'imaysa tafiirtiisa oo ibraahim si uga yeelay haddii sidaa lagu fasiro wuxuu uga yeelay dardaaranku ku dardaarmay tarbiyada uu ku tarbiyeeyey baaqista ugu baaqay yacni markaa iyo yeedhista ugu yeedhay yacni sababistaasaa laga tilmaamayaa inuu ka yeelay loogu sheegay haddii la yidhahdo allah baa ka yeelayna dee waxay noqonaysaa waxa weeye yacni xaqiiqatunbu allah uga yeelo tafiirta ibraahim laga waayi maayo cid muwaxida oo allah keligii caabudaysaa oo aan u shariig yeelayn tafiirta ibraahim laga waayi maayo ee mar walba waa laga helayaa cid allah keligii caabudaysa marka xaqiiqatan buu uga yeelo bimacnaa waa ku hanuuniyo waa waafajiyey cid ka mida tafirta ibraahim ayuu tawxiidkii waafajiyo qalbigooda mid ku sugan iyo camalkoodaba uu ka yeelay ahlucilmigu waxay yidhaahdeen kelmaddani inanii baraaun mima tacbuduuna ila aladii fataranii waxay la macno tahay laa ilaaha ila allah yacni beri baan ka ahay waxaa caabudaysaan oo dhan oo anigu ma caabudaayo allah ay abuurtay mooyaane kaasuun baan caabudayaa keliya waxay la macno tahay laa ilaaha ila allah kelimatu tawxiid bay la macno tahay saasaa loo yidhi yacni wajacalaha kalimatan baaqiyatan fii caqibihi culammaduna ay yidhaahdeen cid marka waxa weeye ahlu tawxiida waa laga helayaa tafirta ibraahim lama odhan marka caqibka ibraahim iyo tafirta ibraahim oo dhan baa saa noqonaysa laakiin fii caqibihi waxaa laga tilmaamayaa waa tafirtiisii cid ka mida tafirtiisay ku sugnaanaysa yacni bacdi ka miday ku rumoobi karta hakada ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen inay kelmaddani la macno tahay kelimatu tawxiid waa bilijmac ijmac baabay soo naqliyeen culamada ijmaca soo naqlisa waxaa ka mid mida cabdulatiif ibn cabdiraxmaan baa ka mida marka waxay yidhaahdeen waxay la macno tahay kelimat tawxiid marka tabarru'a laga beri noqonaayo waxa allah ka soo hadhay cibaadadooda laga beri noqonaayo hadday malaa'ig yihiin iyo hadday nebiye yihiin iyo hadday sanamo yihiin iyo hadday xidiga yihiin iyo hadday qorax yihiin iyo hadday eh, dhir yihiin iyo hadday wax kale yihiin allah oo keliya la caabudaayo baa kelimatu tawxiid macnaheedu u noqonaya wa qowluh waxaa kaloo tafsiirkeedu u yahay hadalkiisa allah uu yidhi qul yaa ahla alkitaabi tacaalow qul waxaad tidhaahdaa yaa ahla alkitaabi ahlu kitaabow tacaalow kaalaya ilaa kelimatin kelmad intii ka ahaatay u kaalaya kelmaddaasoo sawaa'in baynana wa baynakum inoo siman innaga dhexdeenna allaa nacbuda ila allah kelmaddaasi waxa weeyaan waa inaynaan caabudin ila allaha allah mooyaane cid kale waxaa kuu bannaan hiye inaad u qadarto aad tidhaa hiya kelmaddu anlaa nacbuda ila allah waxaa kaloo ku bannaan kelimatin inaad ka beddesho tacaalow ilaa anlaa nacbuda ila allah u kaalaya inaynaan caabudin allah mooyaane cid kale aynaan caabudin u kaalaya hiya kelmaddu waxa weeye anlaa nacbuda wa inaynaan caabudin ila allaha allah mooyaane cid kale aynaan caabudin ee allahoo qura aynu caabudnaa walaa nushrika bihi shay'a walaa nushrika bihi iyo inaynaan la wadaajin bihi ay billaahi allah shay-an shaynaba shay ashyaada ka mid ah aynaan la wadaajin oo wuxuu la gaarka yahay oo cibaadadu ka mid tahay aynaan la siin ee keligii aynu caabudno cibaadadana u keliyayno shuraaka aynaan cibaadadii gelin walaa yattakhida bacduna bacdan arbaaban min duuni illaah walaa yattakhida yo inayna ka yeelan bacdunaa barkayo bacduna barhkeen aynay ka yeelan bacdan barhka kale arbaaban rabbiya aynay ka dhiganin oo ka yeelanin min duuni illaahi allah sokadii yacni ilaahay khayrkii aynaan ka dhigan yacni qaarkeenna qaarka kale rabbiya aynay ka dhigan oo khasaaistii ilaahay aynay siin oo waxa weeye markaa sidaa yacni markaa allah loo weyneeyo aan loo weynayn oo wuxuu allah la gaarka yahay aan la siin oo aan la odhan marka waxa weeye markaa qaarkeenba qaarka kale waxbay u xalaalayn karaan waxbay ka xaaraantinimayn karaan yacni marka aan la odhan oo aan marka waxa qaarkeenba qaarka kale aynay caabudin fa in tawallow haddii ay jeestaan oo arrinkaa ka jeestaan tawxiidka ay ka jeestaan faquuluu waxaad tidhaahdaan ishhaduu markhaati noqda biannaa muslimuuna inaanu muslimiin nahay ka markhaati noqda ku dhaha sidaa ku dhaha ma annagu allah keliyaan u hoggaansannay yacni marka allah keliyaanu keliyaynaynaa keligii baannu caabudaynaa aayaddan uu soo arooriyey sheekhu waxuu tilmaamaysaa macnaha kelimatu tawxiid bay caddaynaysaa an laa nacbuda ila allah walaa nushrika bihi shay'a waxay la macno tahay laa ilaaha ila allah wa xasru alcibaada yacni cibaadadii in la koobaayo in allahoo keliya loola imanayo allahoo keliya loo samaynaayo lagu koobaayo aan cid kale loola imanayn anlaa nacbuda ila allaha walaa nushrika bihi shaya allahna aynaan waxba la wadaajin waxaana caddaynayaa inay markaa kelimatu tawxiid la macno tahay dee nebiga waxaa la yidhi ahlukitaabka sidaa ugu yeedh markaad ahlukitaabka u yeedhayso qul yaa ahla alkitaabi tacaalow ilaa kalimatin sawaa'in baynana wa baynakum an laa nacbuda ila allah sidaa ilaahay amray nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu ahlu kitaabka ugu yeedho oo ugu baaqo waa siduu nebiguna amray mucaad inuu ugu yeedho ahlu kitaabka oo nebigu muxuu ku yidhi mucaad yaa mucaadu innaka taatii qawman ahla kitaabin falyakun awala maa tadcuuhum ilayhi shahaadatu an laa ilaaha ila allah mucaadow waxaad u tegaysaa dad ahlu kitaabe ha noqoto waxa ugu horraysaad ugu yeedhaa kelmadda tawxiidka ya shahaadatu an laa ilaaha ila allah wa anna muxamadan rasuulullah ha noqoto waxa ugu horraysaad ugu yeedhaysaa riwaayo kaloo saxiixa ku sugan isla xadiidkaas waxay sheegaysaa falyakun awala maa tadcuuhum ilayhi cibaadat allah ha noqoto waxa ugu horraysaad ugu yeedhaa cibaadada allah la caabudaayo riwaayo kaloo isla xadiidkaasoo saxiixa ku suganna waxay sheegaysaa falyakun awala maa tadcuuhum ilaa an yuwaxidu allaah ha noqoto waxaa ugu horraysaad ugu yeedhaa inay ilaahay keliyeeyaan marka saddexda riwaaya way isfasirayaan laa ilaaha ila allah iyo cibaadatullah iyo ilaa an yuwaxidu allah waa bimacnan sidii ilaahay amray nebigu inuu ugu yeedho ahlu kitaabka ayaa nebiguna amray inuu mucaadna ugu yeedho ahlukitaabka marka kelmaddu waa kelimatu tawxiid kelmad marka la leeyahay nusuusta waxay ugu soo aroortaa kalaam mufiid ah hadal wax faa'iideeyey ugu soo aroortaa nusuusta waana macnaha luqawiga luqada loogu yaqaanay taasoo khilaafsan macnaha isqilaaxiga nuxaaddu u yaqaaniin inay yidhahdaan isimku waa kelmad ficilku waa kelmad xarafku waa kelmad maaha macno luqawiya maaha macnaha nusuusta ugu soo aroortay maa waa macna isqilaaxi waa eray bixin ay nuxaaddu ku heshiisay wey ya yacni waxa weeye waa arrin isilaaxiya laakiin luqada maxaa loogu isticmaalaa kalaam mufiid baa loogu isticmaalaa kelmaddu nusuustana maxay ugu soo aroortaa kalaam mufiid bay ugu soo aroortaa yaa cammi qul laa ilaaha ila allah kalimatan uxaajun laka biha cinda allah laa ilaha ila allah waa kalima kalimataani khafiifataani cala lisaani haqiilataani fi lmiisaani xabiibataani ila araxmaan subxaana allahi wa bixamdihi subxaana allahi alcadiim marka waxa weeye sharcan kalaamka mufiidka kelmad loo isticmaalaa saas aawadeed yani markaa shahaadada waxaa la yidhaha waa kalimat tawxiid halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatubu ilayk